bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan caaishata radi allahu canha qaalat khuyirat waa la door geliyey ama waa la khiyaar siiyey bariiratu bariiro ayaa la khiyaar siiyey calaa zawjiha ninkeeda korkiisa ayaa khiyaar loo siiyey xiina goortii cataqad ay xorowday muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray fii xadiidin xaaluu ku dhex sugan yahay qeybtaasi tawiilin oo dheer xadiid dheer oo bukhaari muslim ay soo saareen qeyb ka mida weeye oo maqsuudka iyo ujeeddada uu hadda ka rabaa soo goostay maana walimuslim waxaa u sugnaaday canha caaisha xaaluu ka warinaya radi allahu canha ana zawjaha bariiro ninkeedu kaana inuu ahaa cabdan addoon inuu ahaa wa fii riwaayatin waxaa ku sugan canha caaisha laga warinayo kaana wuxuu ahaa xuran xor buu ahaa xaafidku wuxuu ina yidhi walwalu midka hore lafdiga hore ama riwaayada hore ama dariiqa hore ee sheegaya inuu addoon ahaa ninkeedu alwalu dariiqa hore baa ahbatu sugnaan badan oo lafdigan dambe ee xor inuu ahaa ah ka horaa ka xoog badan wey macnaha wasaxa waxaa ka asaxay can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhuma cinda albukhaariyi bukhaari agtiisana ku asaxay annahu isagu oo kee ah zawju bariira annahu isaga oo bariiro ninkeeda kaana inuu ahaa cabdan addoon inuu ahaa ayb xadiidku wuxuu sheegayaa bariira waan soo marnan marnay xadiidkeeda waan soo marnay waxay ahayd addoon bay ahayd marka caaisha u timid dadkii iyada lahaayee sayidiyadeeda ahaa ayaa mukaatabeeyo waxay kula heshiiyeen haddaad kharash noocaas noo keento xor baad xoolay kula heshiiyeen iyadoo xoolihii raadinaysay caaisha u timid markaasay arrinka u sheegtay waxay tidhi xoolaha iga bixi caaisha waxay ku tidhi haddaad raalli ku tahay inaan walahaaga anugu yeesho xoolahana kaa bixiyo sayidiyadaadii kala soo tasho kac igu soo warceli waan kaa bixinaya markaas way ku warcelisay way soo diideen waxay yidhahdeen walahaagu dhinacna noo dhaafi maayo annagaa iskale caaisha markay kusoo warcelisay bariira markay caaisho nbi kusoo warcelisay ayaa nabiga loo sheegay arrintii sal alla alay wasalam waa ka marka nebigu caaisho ku yidhi ishtaritii lahum alwalaa walaha ay sheeganayaan u shardiya inay iyagu yeelanayaan shardigaa la gal oo xore oo actiqii xoreeyo xoolaha ka bixi fa inama alwalaau liman actaq kolley walaha ciddii xoraysay unbaa yeelan doontee shardiga baatilkay sheeganayaanna la gal xoreena buu nebigu sal lay slm sidiibay ku xoraysay walaha bariira marka waxaa yeelatay caaishaa yeelatay oo mawlaatu caaisha ahayd markii dambena waa tii gurigeedaba joogi jirtay ayib bariira markay xoroobayso marka nin waxaa qabay addoon ah riwaayaadku waxay isku khilaafayaan iyadoo addoon bay ahayd markii hore laakiin ninkeeda qabay muxor buu ahaa mise nin addoonuu ahaa sideedoo kale xaafidku wuxuu inoo sheegay inay xorowday horta bukhaari muslima soo saaray layslama diitanaa laakiin ninkeedu muxuu ahaabaa la khilaafsan yahay riwaayadka qaar waxay leeyihiin ninkeedu addoon buu ahaa oo xadiidu caaisha riwaayaadkeeda qaarna waxay leeyihiin ma ahee xor buu ahaa xaafidku wuxuu ina yidhi waxaa xoog badan riwaayaadka dhahaya addoon buu ahaa waalawalu asbat waa duruqda xadiidka caaisha wey markaa maa laga hadlaya sababtu waxa weeye aswad ibnu yaziid nin la yidhahdaa la keliyoobay inuu xor ahaa ruwaadda kaleo dhanna waxay yidhaahdeen addoon buu ahaa weliba alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay qowlu lswadi munqaic aswad hadalkiisu iyo dariiqiisu waa munqaic caaisho waxaa ka warinaya inuu addoon ahaa maxaa yeelay inuu addoon ahaa waxaa ka warinaya oo dadka ka warinaya ka mid ah alqaasim oy eedda u ahayd qaasim bin maxamed ibn abi bakr iyo curwa oy habaryar u ahayd labadooduna riwaayadooda riwaayada caaisha way ugu xogaalsan yihiin dad kaloo shisheeya maxaa yeele way u geli jireen way kasoo bixi jireen maxram bay u ahaayeen wiilkay eedad u tahay iyo wiilkay habaryarta u tahay sidaasuu alimaamu bukhaari caleyh raxmatullahi ku rajaxayaa oo ajnebi iyagaa uga xogaalsan xadiidkeeda sidaasaana sawaabo fii xadiidi caaisha riwaayaadkoodu waxay u xoog badan yihiin inuu addoon ahaa waxaa u markhaati kacaya xadiidka cabdullaahi bni cabaas oon isaga laysku khilaafay oo kan ah saxa can ibni cabbaas cinda albukhaari annahu kaana cabdan marka xataa haddii la yidhaahdo xadiidka caaisha turuqdiisu waa muddarib oo ruwaaddu way isku khilaafeen oo xataa la kala rajixi kari waayo xataa hadday sidaa noqoto waxaa nagu filan kan ibni cabbaas baa nagu filan oon isaga laysku khilaafin ta wuxuu noqonayaa ariiqa horeen marnay waxaa xoog badan xataa xadiidka caaisha inuu addoon ah xadiidu ibni cabaasna shaahid buu yahay laba gooraba addoon buu ahaabaa xoog badan amaa xor buu ahaa dariiqeedu waa dariiq shaad oo daciifa wey macnaha ayib waxaa marka xadiidka loo keenay haddii ay addoontu xorowdo iyadoo ninkeedu addoon la yahay inay khiyaar leedahay oo mar alla markay xorowdo ay khiyaar leedahay inay sidaa kula sii joogto oy xaas usii ahaato iyadoo xor ah iyo inay ka tagto oy markaa ka danaysato oo intay ciddo tirsato nin kale guursato labadaba way heli kartaa labadaa khiyaarba way leedahay masaladaasina waa masale ijmaac oo laysla ogolyahay khilaaf kama jiro sida ibnu mundir iyo keyrka ay soo guurinayaan intaa waa laysla ogolyahay ayib waxay isku khilaafayaan haddii ninkeedu xor ahaa iyaduna addoon ahayd oo addoonnimadii ay ka baxday oo xorowday labaduod markaa xor bay isla yihiin sooma khiyaarkii ma leedahay mise ma ay lahabay aada isugu khilaafayaan culimmadu jumhuurtuna waxay qabaan inaysan xorriyad lahayn leanna markaa hore waxaa xorriyad loo siiyey ninkaa addoona sooma laakiin markan dambe iyaduna waa xor isaguna waa xor maxaa khiyaar loo siin waayo sidaasay u badan yihiin waase khilaaf baa jira oo culimada qaar baa qaba inay khiyaar leedahay xataa hadduu xor yahay ayb waxaa kaleeto imaamu maalik iyo axmed iyo keyrkood ku tageen mar alle markay xorowdo khiyaarkeedu wuxuu jirayaa intuusan ninka u galmoonin haddii intay xorowdo ay ninka u tagto oo uu gogasha la seexdo oo xaasaysto khiyaarkii markaa waa u dhammaatay xataa hadduu addoon yahay khiyaar waxay leedahay intaynan uusan xaas ka dhiganin mar alla markay xorowdo waa inay marka go-aankeeda qaadato laakiin hadday xaas u noqoto khiyaarkii waa ka dhintay markaas sidaasay qabaan maalig axmed iyo keyrkood waxayna deliishanayaan xadiid bacdu ahlilcilmi ay taxsiininayaan oo uu nabigu leh sal lay waslam ayumaa amatin kaanat taxta cabdin facataqat haweeney kastoo addoon ah oo nin addoona uu qabay oo xorowday fa hiya bilkhiyaari maa lam yata'haa khiyaar bay leedahay intuusan u galmoonin ama lam yaaha zawjuha xadiikaasi bacdu ahlicilmi way taxsiininayaan marka laakiin ta hore laislama diidana sidaasay marka bariira ay ninkeedii kaga tagtay bariira ninkeedii addoonkaa sidaasay kaga tagtay bal waxaa sugan markay ka tagtay ayuu nabiga u yimi sal lay slm muqiis baa la dhihi jiray muqiis markaasu wuxuu idhi ishfac lii ilayha ya rasuul allah rasuulka ilaahay iiga ergee buuhi bariiran iiga erge iyana iga tegin inacday markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam yaa bariira ittaqi illaah fa inahu zawjuki wa abuu waladaki na ah, waa ninkaagii waa ilmahaaga ninkii dhalay ilaahay ka baq bariiroy ha ka tege markaasaa waxay tidhi yaa rasuula allah ata'murnii bidalika may amraysaa ma amar laazima oo sharciga oonan khilaafi karin ba markaasuu nebigu wuxu uhi sal ly slam laa inamaa ana shaaficun amar sharci ama ah ahe ergey baan ahay buu yidhi nin ergey ah oo ruux soo dirsaday oo u shafeecaya hadalkii baan wadaa laakiin amar sharci oo laazima ma ah markaasaa waxay tidhi fii riwaaya waxay tidhi laa xaajata lii ilayhi wax dana kama dhiibay marba haddii uusan laazim igu ahayn rasuul rasuul go-aankayga waan gaadhay bay tii mana rabo ninkaas wuxuu leeyahay fakaana dumuucuhu tasiilu calaa khaddihi marka ilmada ishiisa ka daadanaysa baa dhabankiisa qulqulaysa markaasaa nebigu wuxuu ku fi riwaayati waxay ahayd kaannii anduru ilayhi yatuufu khalfaha yabkii wa dumuucuhu tasiilu calaa lixyatihi wuxuu leeyahay waxaad moodaa inaan fiirinay hadda suuradooda ii muuqato isagoo dabad gadaasheeda wareegahay daba socda meeshay gashaba meeshay martaba daba wareegahay oo ooyahay oo ilmadu ay garhkiisa ka daadanayso markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal ly slam cabbaas cabbaas ibni cabdilmualib oo nebiga adeerkii ahaa buu rasuulku wuxuu ku yidhi yaa cabbaas alaa tacjabu min xubbi mugiisin bariirata wa bugdihaa iyaahu cabbaasoo miyaadan la yaabin waa wax lala yaaba buu leehay miyaadan la yaabaynin muqiis jacaylkiisa uu bariiro yahay iyo nacaybka iyadu ay nacabta so wax lala yaabo maa miyaadan la yaaba nabig ur sal alay wasalam marka yani way xorowday sidii bayna kaga tagtay oo kaga danaysatay sidiibay kaga danaysatoo kaga tagtay way xorowday kadibna waxa weeye waa tii qisadii dheerayd guriga nabiga sal ly wasalam joogi oo caaisho ka warhayn jirtay qisadii ifkiga waa tii warkeedu ku yimi macna ayib وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت وxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayow inii anigu aslamtu waan islaamay walxaal taxtii hoostayda ukhtaani laba walaalaa ay yihiin taxtii hoostayda ukhtaani ayb taxtigu macnaa waxa laga kaanataa y taxta cabdayni saalixayn taxta cabdayni bimacnaa haweenta ninku qaba waxaa la yidhahdaa taxtahu hoostiisay joogtaa lanna isagaa mas-uulka maas isaga hoostiisa ku nasho warkaasaa laga wada wa taxtii hoosteedana waxaa ahaadayoo hoos joogoon qabaa ukhtaani laba walaala laba gabdhoodoo walaalo ah baan wada qabaa waana soo islaamay maxaa kalaa waay faqaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxu uhi talliq fur ayatahumaa toodii aad shita doonto taasaa u fiirsood kala doorato mid kala bax ta kalena faraha ka qaad rawaa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu afartiina way wariyeen ila anasaa'iya nasaa mooye wa saxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana wadaara quطniyu walbayhaqiyu wa acalahu waxaa cileeyey albukhaariyu bukhaari baa cileeyey xadiidka ibn xibaan iyo daaru qutni iyo bayhaqi baa saxiixiyey kadalika waxaa taxsiiniyey cabdilxaq alishbiili waxaa kaloo saxiixiyey sheikh lalbani bishawaahidihi ayuu isaguna xadiid taxsiiniyey oo ku sugay macna ayb wa acallahu lbukhaariyi waxa waaye fi taariikhi alkabiir buu bukhaari ku cileeye wuxuu ihi fii isnaadihi nadar sanadka xadiidkan fiiraa ku jirta buui fiiraduna waxa weeye addaxaak ibnu fayruuz addaylami oo aabbihii xadiidka ka warinaya isagana abuu wahbin aljayshaani baa ka warinaya buuri inay qaarkood qaarka kale ka maqleenna lama oga buuri laa yucrafu simaacu bacdihim min bacdin bimacnaa nadarka xadiiska ku jire sanadkiisa ku jire bukhaari uu tilmaamaya waxa weeye iyo cillada uu sheegayahay daxaak ibnu fayruzi nin waxaa ka warin la yidhaahdo waxaa ka warinaya nin la yidhahdo abuu wahbin aljayshani inuu ka maqlay lama oga buuri ixtimaalu linqiaac baa meesha ku jirta marka wakadalika addaxaak ibnu fayruuz laftiisu aabihii buu ka warinaya fayruuz daynami asaguna inuu ka maqlay lama oga buuri ciladaasuu marka muujiyey alimaam bukhaari caleyh raxmatullah ayib almuhim xadiidka sanadkiisa saddex cilaa ku jirta ama afar bay noqon karaan abu wahm iyo sheekhiisa daxaak labadooduba xaalkoodu waa majhuul waa majhuul xaal mastuurka ninka la yidhahdo waa dad la yaqaanaba ma ah xaalkooda lama yaqaano sida ibnu khaaan iyo ibnuqayim iyo keyrkood ay leeyihin cilada labaadi waxa weeye ixtimaalu linqiaac aladii abdaahu alimaamu albukhaari maadaama ayagiiba aan la garanaynin inay wax kala maqleenna lama oga oo inuu sanadku munqatic yahayna waa suuroobi karta cilada saddexaadna waxa weeye yaxya bnu ayuubin alkaafiqi nin la yidhahdaa ku jiro dacfi ku jiro sidaas daraaddeed ba xadiidka waxaa daciifiyey alxaafid abulxasan ibn qataan ibn lqayim ibn xajarna fii kitaabihi alisaaba fii tamyiizi saxaaba wuxuu leeyahay isnaaduhu fiihi maqaal ama fii isnaadihi maqaal xadiidku marka waa sanadkiisu waa daciif cilalkaa saddexda sababtood buuna daciif leeyahay sanadkiisu laakiin waa la taxsiinin karaa lishawaahidihi xadiiskan ka dambeeya baa ka mid axaadiista u markhaati dhacaysa sanadkiisu daciif ba ahaado laakiin lishawaahidihi buu xadiidku xasan ku noqon karaa macna ayb waana sida culimada wax iyo kuwa tasxiixinaya qasadkoodu waa markii laysu gayo turuqdiisa iyo shawaahidiisa marka la uruuriyo ayay ka wadaan macnaha amaa ariiq ahaan goonidiisu waa daciif ayb xadiidku muxuu faa wuxuu faaiideeyey haddii uu gaal soo islaamo isagoo laba oo laysla qabi karin qaba shareecadu aynu ogolayn in laysla qabo hal nin isla qabo isagoo wata hadduu soo islaamo kala dooraa la leeyahay mid doorota kalena waa laga dhaqaajinaya saas way macnaha maalan laba gabdhoodoo walaaluu isla qabaa gabadh iyo eedadeed buu isla qabaa gabadh iyo habaryarteed buu isla qabaa sawira soo mar isagoo isla qaba hadduu soo islaamo mid uun dooraa la leeyahay miduu doorto mooye ta kaleetana wax wey waa waa macnaa wax wey waa laga diraya saas way macnaha waa laga dirayaayo ma qabi kara islama qabi karay ayb an salimin salim waxaa laga weriya salim cabdillahi bni cumar can abiihi cabdillahi bni cumar wuxuu ka warinaya radi allahu canhu ana haylaan ibnu salama haylaan ibnu salama ninka la yidhahda aslama wuu islaamay walxaal lahu isaga ay u sugnaadeen cashru niswatin toban dumar ah toban buu isla qabaa toban dumar ah baa xadhigiisa ku jirto uu kulli wada qabaa oo xaasasu ah uuna soo islaamay fa aslamna dumarkii way islaameen macahu la jirinkiisa islaameen tobankiiba isagay la soo islaameen way soo raaceen fa amarahu wuxuu amray annabiyu nebigu wuxuu amray sal ly wasalam an yatakhayara inuu doorto minhunna xaggooda arbacan afar inuu ka doorto maxaa la ogol yahay afarun soo laga ogola afar dooraa laleeyahay wixii kaleetana wafaariq saa'irahunaba inta kalena siidaa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey watirmidiyu baa wariyey isaguna ibnmaajahna waa soo saaray wasaxaxa waxaa saxiixiyey ibn xibbaana walxaakim iyo xaakim baa saxiixiyey kadalika bayhaqi abulxasan alqataan iyo sheekh albani intuba way saxiixiyeen wa acalahu waxaa cileeyey xadiidka buu hi albuhaariyu bukhaari baa cillo ku sheegay wa abu zurcata iyo wa abu xaatim arraasiyaan ayaa cillo ku sheegay ayib cillada ay ku sheegayaan waxa weeye xadiidka waxay leeyihiin alsawaab anahu mursal saasay leeyihin xadiidku musnad ma ahe inuu mursal yahay oo saxaabiga aan la sheegin baa sawaaba bay leeyihi amaa sheegidda saxaabiga la sheegaayey waxay leeyihin waa hayru maxfuud waa shaad bay leeyihiinoo maxfuud maaha sidaana waxaa rajaxay raggaa hadda la sheego bukhaari iyo abu zurca iyo abu xaatim iyo waxaa iyaguna sidoo kale la rajaxay ninka la yidhahdo alimaamu axmed muslim alimaamu muslim ibni cabdilbar zarkashi iyo keyrkood xadiidku marka waxay a'immadu rajaxayaan inuu yahay mursal ariiqiisa mursalkiina ka xoog badan yahay midka musnadka ah ayib laakiin sidii kii horaan dhahaynaayo xadiidku bishawaahidihi iyo turuqdiisa yuu ku xoogaysanaya ariiqani mursalba ha ahaado laakiin shawaahid buu leeyahay iyo turuq xadiidku uu xasan ku gaadhay ama saxiix ku gaadhay xadiidku marka waa sugan yahay xadiidku khaylaan ibnu salama waa sugan yahay waxaana ka mid ah axaadiis kaloo badanoo u markhaati kacayso asaaniideeda dacfi baa ku jira inteeda badan laakiin yuqawi bacduha bacdan bimajmuuciha bay isxoojinaysaa macnaha ayib wuxuu inoo faa-iideeya ninkii isaguna afar dumara ka badan lasoo soo islaamay afar dumara loogu gaabinayaa wixii ka siyaasanna ma qabi karo soo ma leanna hadduu muslim noqdo diinta soo galay axkaamtii shareecadaa qabanaysa soo ma axkaamtu shareecaduna afar dumara ka badan ninkuma qabi karo fankixuu maa taaba lakum min annisaai masna wa hulaaa wa rubaac afar wixii ka badan khasaaistii nebigay ahayd sal lay slam nebigay khaas bay u ahayd afar ka badan inuu guursan karo amaa ummadiisa maya ayib xadiidkani wuxuu inoo faa oo fawaa'idan ka faa'iidaysanna ka mida labada xadiisba isku dare nikaax shareecadu aynan ogolayn hadduu horay intay gaalada ahaayeen isku guursadaan dadkaan muslimka ahayni markay soo islaamaan waxaa la mancinayaa sii jiritaankiisa istidaamada kal ibtidaa weeye meeshan oo kaleo tumnacu listidaamatu kalibtidaa waayo saas maana oo maxaa weye maalan haddii ruuxa muslimka ah ee diinta islaamka ku jira wixii aan loo ogolayn guurkiisa ayaan ka soo islaamayna markuu soo islaamay kadib aan loo ogolayn laba walaalaa inuu islaam qabo lama ogola afar ka badan inuu qabo lama ogola muxuu ahaay masalan waxay guursan jireen islaanta uu ka dhintay ama haweenayda uu ka dhintay aabbahood bay guursan jireen walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisa waa ka qur-aanka soo ma dumarkii aabbayaashiin qabi jireen ha guursanina inahu kaana faaxishatan wamaqtan wasaaa sabiila haweenay aabbahaa ka dhintay seed ugu hunguriyoonaysa adig soma soo wax foolxun maa laakiin waa gaalnimo gaal miyaa wax ka foolxun yihiin waxaas ka qasan jiray maalan gaalada wax walbaa ka suurooba qaarkood maxaarimtooday guursanayaan mid baa laga yaaba eedadii isagoo qaba inuu soo islaamo mid habeeriistii isagoo qaba laga yaaba inuu soo islaamo gabadhuu awow yahay isagoo qaba laga yaaba inuu soo islaamo maxaa lagu samaynaa marka lama isbaatinayo la sugi maayo waa la burin soma taas horta waa laga faaiidaysan waana maxalu itifaaq waa laisla ogolyaha intaa iyada aawaxaa kaloo laga qaadanayaa oo masalo aada muhim u ah cuquudda gaalada heshiisyadooda ama guur ha ku saabsanaato ama furitaan ha ku saabsanaato ama beec iyo shira ha ku saabsanaato wixii cuquudee iyaga shuruucday lahaayeen ay iyagu ku samaystaan markay soo islaamaan cuquuddii iyagu ay lahaayeen sideedaa loo daynaya waa la tasxiixinayaa la burin maayo wixii markaa kadib islaamka kadib shareecada waafaqi kara sidiisii baa loo daynayaayoo la cusboonaysiin maayo lagana jajabin maayo masalan cuquud iyo heshiisyo beec iyo shira bay jaahiliyadii wada galeenoo wax ku kala qaateen la dhihi maayo cuquuddii aad xoolahan ku kala qaateen xaaraan bay ahaydoo waxaad kala hesheen hadda xaaraan bay idinka tahay la dhihi maayo siday wax ku kala qaateen baa loo dayn way isguursadeen diintoodii bay isku guursadeen waxay iyagu rumaysnaayeen ama christian bay ahaayeen ama yahuud bay ahaayeen ama muxuu ahay caamay ahaayeen dadkan aan diinta lahayn ahayn si caadaadun bay isku guursadaan siday iyagu isku guursan jireen bay isku guursadeen ayagoo sheeganaya inay isqabaan bay soo islaameen cuquuddoodii hore sideedii baa loo dayne la dhihi maayo gaalnimaad isku guursateene caqdigiinnii waa buray haddaan sukii meherinayna lama dhahayo ilmahay saa ku kala dhaleenna ilmo sharciyo aabbo iyo nasab baa la siino sax buu noqon wixii ay saa isku qabeenna cuquuddoodii sidaasaa loo asixin waxbana loo cusboonaysiin maayo maxaa yeele lama hayo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaa khalqi diinta soo gelayay caadaadkooda guursiguna kala gedisnaa hal mid oo nebigu sal alay waslam uu yidhi caqdigiinnii sax ma ahayne gaaladaa isku guursadeena waan idiin saxayaa lama hayo sooma marka mar hadday sidaas tahay bal waxaa laga hayaa caqdigii ay horay u sameeyeen inuu tasxiixiyey ninkan labada labada labada qaba walaalo qaba mid furun baa la yidhi sooma tii kalema waxaa la yidhi waa caqdigaan kuu saxno ta waan kuu meerinayna miya layidhi maya kiisii hore loo daaya ninkan tobanka qaba afartii siyaadada waxaan ujeedaa lixdii siyaadadoin baa laga tuuray laakiin afarta uu la soo hadhee la soo baxo guurkii horuu ku qabaa looma cusboonaysiin waa meesha culimmadu yidhaahdaan muxuu ahaaye xataa nebigu ma ma weydiinin ma weydiinin inay saas ku taha waxaad garan waxaad ku garanaysaa alimaamu shaafici iyo maalik iyo axmed iyo daawuuddin ahaahiri waxay leeyihiin xataa lama weydiinayo labada walaalaheed wada qabto teebaa nitaaxeedu horreeyey laanna nebigu ma weydiinin sooma sidoo kaleeto dumarka faraha badan ee uu qaban la dhihi maayo kuweebaad hor guursatay laanna nebigu ma weydiinin maxaa yeele waxaana la yidhaahdaa tarkul istifsaal baa la dhahaa tarkul istifsaal fii mawdici alishkaal waa meel ishkaal dhalin karta waay haddana nebigu ma faahfaahin su-aal ma weydiinin ma faahfaahsanin ma bayaan ma dalbin sidaa inay lagu daynahayay yay kutusi man sidaasaa laysaga daynaya sidaa waxaa khilaafsan abu xaniifa iyo awsaaci iyo sawri abu yuusuf culimo leh oo waxay leeyihiin ma ahee cuquuddooda waxaa la dhahayaa labadan gabdheedoo walaalaheed qabto teebaa horraysay guurkeedu tanaa horraysay markuu dhaho ta dambe baa laleeyahay caqdigeedu ma jiro ilan tan dambe gardaraad ku guursata khaladbaad ku guursata ala dhihi buuri tan hore unbaa caqdigeeda loo asixinaya khiyaar la siin maayo ee tii hore unbaa caqdigeedu saxi tan ka daba timinna caqdigeedu waa baatil iska tag baa la dhihi iyada kan tobanka wata waxaa la dhihi war tobanka say u kala horreeyeen heblaa number one ahayd heblana number two bay ahayd heblana number tree bay ahayd heblana number four afartan baad dooran lixdan dambe khalad bay ku yimaadeen ha iska dhaqaaqeen khiyaar kuma leh sidaasay qabaanoo sababtan waxay leeyihiin waxaa la faragelinayaa guurkii hore iyo say u kala horreeyeen say u kala dambeeyeen laakiin waxaa ka xoog badan ra'yiga hore dhahaya nebigu ma weydiinin sal lay wasalam wabittaali isagaa kala dooran intuu markaa lasoo soo hadhaa xaasas u noqon ta kaleetana waxa weye sidaasaa lagu diraya cuquudoodii horena sidaasaa lagu asixinaya maxaa yeele nebigu sal lay slam istifsaal iyo istibsaar ma uusan dalbin sidaasaan sawaaba macna وعn iبn cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal radda wuu celiyey annabiyu nebigu sal ly wasalam ibnatahu gabadhiisa zaynaba ahayd calaa abilcaas bni rabiic ayuu korkiisa ku celiyey bacda sitti siniina lix sano gadaashood binikaaxi alwali guurkii horuuna ugu celiyey walam yuxdid mana uusan cusboonaysiinin nabigu nikaaxan wax nikaaxana muusan soo darrisiinin nikaaxna dib kama keenine guurkoodii horun buu isugu celiyey rawa waxaa weriye axmedu axmed baa weliy war arbacatu iyo afartii ila anasaa nasaai mooye wa saxaxahu waxaa saxiixiyey axmedu axmed waalxaakimu iyo xaakim kadaadika xadiidka waxaa ka hormariyey oo ka rajaxay kan ka dambeeya alimaamu albukhaari oo yidhi isagaa ka saxiixsan zarkashi ahlulcilmiga wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi xadiidkan ibnu cabaas baa ka asaxsan kan soo socdee camr waxaa taswiibiyey sidoo kale alimaamu daara qutni sheekh albaani baa shawaahiddiisa ku saxiixiyey xaakim baa sidoo kale saxiixiyey siduu sheegay dahabina waa ku waafaqay ibnu kaiirna wuxuu leeyahay jayidun qawiyun culimmadu marka waxay qabaan xadiidkan cabdullahi ibn cabaas waa xadii aiixa waa xadiid axiixa muxuu inoo sheegay wuxuu inoo sheegay gabadhii nebiga gabdhihiisa u weyneedee zaynab la dhihi jiray waxaa qabi jiray nin la yidhaahdo abilcaas ibnu rabiic oo ku guursaday maka ku guursaday maka ku guursaday islaamka ka hor buu guursaday marka wuu qabay makuu kula noolaa zaynab way soo hijrootay nabigay rumaysay sal lay wasalam kadibna makay ka soo hijrootay magaalada madiine nebiga ugu timi sal lay wasalam ninkeedii alcaas ibnu rabiic abulcaas ibnu rabiic isagu muusan markiiba ka dab imaaninoo ma soo islaamine wuu makuu ku dib dhacay waa kii dadkii la qabsaday ka mid ahaan jiraye ay furan jirtaye makuu isaga dambeeyey oo gaalnimadiibuu ku dambeeyey zaynab markay soo islaantay lix sano kadib yuu ka soo daba islaamay oo isagoo muhaajir uu nabiga sal lay sl madiine ugu yimid markaasuu nebigu u celiyey zaynab lix sano kadib buu u celiyey wax nikaax nikaax cusubana uma samayn nikaaxii hore unbuu ugu celiyey xadiikaas waa xadii saxiix dariiq kalaa jira oo dhahaya muddada u dhaxaysay islaamiddiisa iyo islaamideeda laba sanay ahayd labadaa sano waa shaad daciifa waay dariiq kalaa jira oo dhahaya saddex sano isaguna waa shaad daciifa waay dariiqa saxiixa waa lixda sano ah yani lix sano lix sano ayaa saxiixa ayb وعn cmr bn شhucaybi can abiihi can jadihi ana nabiya nabigu sal lay wasalam radda wuxuu celiyey ibnatahu gabadhiisii gabadhiisii zaynabo ahayd calaa abilcaas buu ku celiyey binikaaxin buuna ugu celiyey jadiidin oo cusub guur cusub buu markaas u bilaabay nebigu sal lay waslam oo guur cusub baa yaa dib laysugu meheriyey qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xadiidu bnu cabaasin ibnu cabaas xadiidkiisa ayaa ajwadu wanaag badan isnaadan xagga sanadka waa xadiidkee ah kan hore sooma ee dhahaya wax guura dib lagama keenina kii hore unbaa laysugu celiyey xadiidka ibnu cabaas baa xagga sanadka ka fiican kan cabdilaahi kan muxuu ahay cabdillaahi bni camr bni cas ayib walcamalu camalkuna camalfalkuna fuqahada iyo culimada camalfalkooduna calaa xadiidi camr bni shucayb buu ahaaday xadiidkan camr bnu shucaybee laga xoog badan yahay xagga sanadka bay fuqahada iyo a'immadu ku camalfaleenoo isagaasaa la qaatay buui sanad ahaan iyo xadiid ahaanse cabni cabaas xadiidkiisaa xoog badan ayib xadiidkan dambe oo camr bnu shucayb can abihi can jaddihi oo ka dhigaya guur cusub in nebigu u sameeyey xadiidkaasi waa xadiid munkar a ah waay munkar leanna waxa weye sanadkiisuna waa daciif mukhaalafana waa ku jirtaayo xadiidkaa horuu khilaafsan yahay hadduu xadiisku jamcisto ama kulansado laba sababood dacfu lisnaad iyo mukhaalafa hadday iskula darmatana waa xadiiska munkarka loo yaqaano waay saas man saddex ciluu leeya xadiidka nin la yidhahdo xajaaj ibnu arta ah oo mudallis ah ayaa ku jiro cancaneeye dacfina ku jiro sanadkiisana waxaa ku jira sidoo kale nin la yidhaahdo moxamed ibn cubaydillaahi alcarzami oo isaguna matruuk ah laakiin duruqda qaarkood ka dhacay oo ruwaadda qaarkood baa meesha ka saaray lakiin wuu ku jiraa sida saxiixa cillada saddexaadna waa mukhaalafada uu khilaafsan yahay xadiidka hore cabdullahi bni cabaaska ka xoog badan ayib ida kaana fii ariiqihi maala fii isnaadihi matruuk wamaca dalika xadiid ka saxiixsan uu khilaafay laa shaka inuu xadiisku munkar yahy kan dambe waa munkar munkarkuna waa dacfi shadiid aw dacfi aad u daraba xadiiku marka waa aciif xadiidku waa daciife kan horaa sax kan horaa sax waana sida ay qabaan aimadu ay qabaan soo sheegnay bukhaari iyo muxuu ahaayey daara qutni iyo keyrkoodba yani muxuu ahaayey sidoo kaleeto waa kan inoo sheegay ibn cabaas waxaan sheegay tirmidi xadiiska horaa marka saxa ka dambe waa daciif ma sugna ayib maxaa laga faa'idaysanaya xadiisku wuxuu ka hadlayaa haddii labadii ruuxee isqabay ee gaalada ahaa ay hal mar soo wada islaamoon oo nin iyo reerkiisu isa soo raacaan oo islaamka soo wada galaan xadiistii horen hadda ka soo hadallay baa ka hadlaysay laakiin hadday soo kala hormaraan ka warran haweentiibaba kasoo hor islaantayba isagiina gaalnimadiibuu ku dib dhacay ah, wuu ka dambeeyey mar dambu haddana dib kasoo islaamay seebay marka reer isugu noqonayaa mas'aladu taa iyadaa xadiidka ibni ee saxda wuxuu ku tusayaa in lix sano ayagoy u dhaxaysay islaamnimadooda muddaday soo islaamtay zaynab iyo muddaduu soo islaamay abulcaas iyadoo lix sana ay u dhaxaysay haddana markaa kadib inuu nikaax nikaaxii hore nebigu uu dib isugu celiyey oo nikaax cusub aan la keenin sooma sidaasi waxaa qaba culimmada qaar ka mid a ah. oo wuxuu xadiidku rajaxayaa madhabka qaba haweentu hadday ninkeeda ka soo hor islaanto hee inta uu ciddada ay ku jirto hadduu soo islaamo intay ciddada ku jirto hadduu soo islaamo jamaahiirtu waxay qabaan xaas bay isu yihiin nikaaxii horena isku qabaan waxaa aada loogu kala tegayaa hadday markay ciddadii ka baxday soo islaamo isagii oo ka daba yimaado ra'yiga xadiidku kutusaya waxa weeye nusuus kalena laga faa'iidaysanayo intay ciddada ka baxday kadib mar hadday ciddada ka baxdo khiyaar bay leedahay khiyaar waxay u leedahay inay guursato iyo inay ninkeedii horay wada joogeenee gaalnimada ku maqan intuu soo islaamayo ay iska sugto waa iyadoo ciddada ka baxday kadib adhowow hadduu soo islaamo markaa kadib iyadoo nin kale aan guursanin caqdigoodii hore bay ku wada joogayaan xataa iyadoo ciddada ka baxday kadib leanna waxaa adag oo aad u caadada iyo curfiga aada uga fog inay haweenay lix sano oo kaamila ciddo ah ku jirto suuroolka lix sano ciddo ma ku jiri karta haweeney waa wax khilaafa alcurfi walcaada waay ma suroobi karto walow culimada qaarkood ay ku luqluuqeen oo bayhaqi iyo culimada shaaficiyada qaar ka mid a ay ku qasbeen oo yidhaahdeen lix sano way caadada way jiri kartaa haddana waxa weeyaan waxaan ujeedaa ciddadu way jiri kartaa waxaa ka fiican ra'yiga culimada qaarkood ay qabaanoo dhahaya haddii uu ku soo islaamay intay ciddada ku jirto nin kale ma guursan karto dee ciddadii bay ku jirtaaye waa xaaskiisii waayo isagay xaas u tahay hadday ciddadii ka baxday laba khiyaar bay leedahay inay ka tashato iska guursato way heli kartaa haddayna guursanin oo uu soo islaamo intayna nin kale guursanin muddadu intay dooniba ha la ekaatee xaas bay u tahay oo caqdigii horaa weli shaqaynaya sidaasuu xadiidka daahirkiisu kutusaya sidaana waxaa ku tegey cumar ibn khataab radi allahu canhu cali bn abi aalib iyo aimo kale iyo culimo kalea ku tegey masalan afarka cumar ibn khataab radi allahu canhu can cabdillahi bni yaziidin alkhatmi wuxuu yidhi haweeney baa islaamtay oo min ahli lxiira ree xiira haweeney ree xiiraa islaamtay walam yuslim zawjaha ninkeediina ma islaamin markaasaa cumar loo qoray cumar wuxuu u qoray oo arrinteeda uu ka yidhi an khayiruuhaa door geliya buuri markay ciddadii ka baxday khiyaar siiya fa fain shaa'at faaraqathu wa wain shaa'at qarrat cindahu hadday doonto way iskaga tegiyo nin kale guursan hadday doontana agtiisay ku sugnaanoo way sugiyo way ka war dhowri afarkaasi sanadkiisu waa saxiix sida abu maxamed ibni xasmi iyo ibni xajar iyo keyrkood ba ay leeyihiin cabdirasaaq ibni abi shayba labadoo soo saaray adiga garo oo mar alla markay ciddada ka baxdo caqdigii caqdi laazima buu iska bedelaya wuxuu isu bedelayaa caqdi jaa'is ah oo hadday doontana ay ka guursan karto hadday doontana ay segi sugi karto sidaasi waa madhabka cumar cali bn abi aalib iyo shacbi iyo nakhaci iyo xamaad ibni abi sulaymaan iyo keyrkood waxaa kaloo xoojinaya aar cali bn abi aalib ibn abi shaybi cabdirazaq ay soo saareen can caliyin wuxuu yidhi idaa aslamat inasraaniyatu imra'ata alyahuudiyu aw innasraaniyi hadday nasraaniyadu soo islaamto oo markaa yahuudi baanasraani baa qaba kaana axaqa bibudciha liana lahu cahdan xubinkeeda taranka iyo xaasnimadeeda isagaa cid walba uga xaqlima leh maxaa yeele cahdi buu leey ayib sanadkiisu waa saxiix sidaasi waxaa qaba oo madhabka hadda aan marnay ku tegay xadiidka ibni cabbaasna uu daahirkiisu xoojinayaa ninka la yidhaahdo yani waxa alkhallaal iyo saaxiibkii abubakr ibnu mundir ibnu xasmi xasan albasri taawuus ibnu lqayim baa aada ugu dooday oo baxsi dheer ka sameeyey masalada iyada ah sidaasaanad moodaa inay xoog badan tahay amha jumhuurta waxay qabaan qaarna ijmaacba soo guuriyeen oo madaahibta caan ku ah inta ay sugaysaay waa intay ciddada ku jirto hadday ciddada ka baxdo hee xadhigoodii waa go'ay ninkay doontay guursan hadduu isagii yimaado iyadoon la guursaninna qasab waa in laysu meheriyo xadhiggii hore waaba dhammaaday mar hadday ciddada ka baxdo sidaasay jamaahiirtu qabaan sidaas daraaddeed macnaha maxaa ku tusaya macnaha waxaa kutusaya xadiidkan dambe ee camr ibnu shucayb can abihi can jaddihi soo ma muxuu ku yidhi nikaax cusub buu nebigu isugu celiyey soo ma bimacnaa hadday ciddadii ka baxday nikaaxiina waa dhammaaday dhexdooda ka dhexeeyey sidaas daraaddeed baa wuxuu yidhi tirmidi muxuuna yidhi walcamalu e calaa xadiisi camr ibni shucayb soo ma jumhuurtu waxay qabaan culimmada badankood in haddayba ciddadii ka baxday caqdigii iyadiyo ninkaa u dhexeeyey dhammaaday hadduu markaa kadib soo islaamana caqdi cusub laysu guurin sidaasay qabaan oo macnaha xadiidka camr bn shucayb can abiihi can jaddi uu tusaya ah laakiin xadiidku waa daciif xadiis daciifa masale lagu dhisayna waa daciif walow jumhuurtu haba qabto xadiidka saxiixa ah iyo aahaartaasi saxaabadu waxay xoojinayaan ra'yigan hadda sheegnayo markay ciddada ka baxdo khiyaar bay leedahay hadday doontana ha guursato iyadoon guursaniinse haddii ninkeedii soo islaamo caqdigoodii horay ku wada joogayaan waxba loo cusboonaysiin maayo leanna nebigu ma cusboonaysiin salawatu rabbi wasalaamu caleyh ra'yigaasaa aada muddaa inay adiladu kutusayso masaladana khilaaf badan baa ku jira aad baa loogu muransan yahay oo dood badan iyo khilaaf badan baa culimada dhexdooda masalada yaalla macna ayib wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi aslamat way islaamtay imra'atun haweeney baa islaamtay ayib waxaa ishkaal badan ka taaganaya ishkaal badan wuxuu ka taagan yahay xadiiskan qisadan zaynab celinteeda uu nebigu abulcaas uu dib ugu celiyey qacan waxay ahayd markay soo degtay kadib aayadda qur-aanka lahunna xillun lahum walaa hum yaxiluuna lahunna dumarka muslimaadkii xalaal uma aha ragga gaaladaa iyaguna xalaal uma aha xalaal isuma aha aayaddaa kadib iyo muddada abulcas uu soo islaamaye zaynab dil loogu celinayo waxaa dambaysay celintaa dambaysay marka seebay xaas ugu sii ahaanaysaabaa la isweydiinaya seebay xaas ilan qur-aankii baaba yidhi xalaal umaaha isma diidaysaa laleeyaho caqdigii jiritaankiisa iyo galmadaa kala duwan caqdigu waa jiri karaa laakiin wuxuu xaas a ugu noqon karaayo ku xaasaysan karaa inuu soo islaamo markuu soo islaamo unbay gogol la seexan kartaa hadduusan soo islaamin caqdigii waa iska jiri karaa laakiin xaas uma noqon karto sidaasayna ku imaanaysaa laa hunna xillu lahum walaa hum yaxiluuna lahunna ayib wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi aslamad way islaamtay imra'atun haweeney baa islaamtay fatazawajad markaasay guursatay fa jaa waxaa yimi zawjaha ninkeedii baa yimi faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay innii anigu kuntu waxaan ahaa aslamtu mid islaamay baan ahaa wa calimat wayna ogeyd biislaamii islaamnimadaydan waan ogaa way ogeyd inaan soo islaamayna way ka warhaysay ayb fantasacahaa haweenaydii wuu ka siibo wuu ka qaaday rasuulullaahi baa ka qaaday sal alay wasalam min zawjiha ninkeedii al aakhiri ee dambe ninkii dambaa laga qaaday wa raddaha wuuna celiyey ilaa zawjiha ninkeedii buu u celiyey alwali ee hore oo waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda wabnu maaja kadalika tirmidi baa soo saaray saxiix weyaan buuri wa waxaa saxiiyey ibnu xibbaana walxaakim dahabi baa ku waafaqay culimadaasoo dhan xadiisku waa saxii bay leey laakiin asawaab xadiidku waa daciif sida sheekh albani caleyh raxmat ullahi uu ku taqriirinayo fii saxiixi abi daawuud oo asalka ah iyo irwaa lkhaliilka labadaba xadiisku waa daciif ciladiisuna waxa weeye simaak ibnu xarbin ayaa wuxuu ka warinaya can cikrima simaak ibnu xarbin baa cikrimo ka warinaya simaak ibnu xarbin cikrimo warinta uu ka wariyana waa mudarib daciif aw ah cid kale hadduu ka wariyo waxoogaa waa roy laakiin hadduu cikrimo ka wariyo riwaayatuhu can cikrima mudariba dacfi baa ku jira marka bi hada sababuna xadiisku daciif ku yahay muxuu kutusaya oo uu faaiideynaya daciifba ha ahaadee waxaa daliishanaya culimada ku tegey haddii haweenaydiiyo ciddadii ka baxday intayna ciddada ka bixin waxaa nidhi ninkeedii gaalka ahaa hadduu muddadaas soo islaamo waa xaaskiisi ayib ciddadii bay ka baxday intayna nin kala guursanin buu ninkeedii soo islaamay ninkeedii baa soo islaamay markay ka war heshay inuu soo islaamay way ka war haysaa inuu soo islaamay markaana nin kale ma guursan markaa kadib bay nin kale guursatay iyadoo og inuu ninkeedii muslim yahay oo diinta soo galay wuxuu leeyahay marka qisadu nin naagtiisaa kasoo hor islaamtay way joogtay isagii baa kasoo daba islaamay markay maqashay wuu soo islaamay bay nin kale guursatay nebigu dacwadiisa u keensaday rasuul ilaahay way ogeyd markay guursanaysay inaan soo islaamay guursaguursa m lakin way ogeyd inaan soo islaamay ninkii dambaa laga qaaday kii horaa dib lagu celiyey macnaa xadiisku faaideynaya kaas weye waxuuna faa oo uu rajaxayaa hadduu xadiidku sugnaan lahaa waay maba sugne hadduu sugnaan lahaa wuxuu rajaxi lahaa ra'yigii aan xadiiskii hore kaga soo hadallay oo ah haweenta markay ciddada ka baxdo ninkeediina gaal yahay iyadoon weli guursanin hadduu soo islaamo cid walba isagaa uga xaq leh soma marka hadduu soo islaamo iyadoon guursanin cid walba isagaa ka xaq leh caqdigoodii horeyna ku wada joogaya haddii intuusan soo islaamin ay ka hor guursatana waa kaa aan soo sheegno dee khiyaar bay leedahayoo laga soo celin maayo marka macnaha sidaas macnahaasuu xadiidku faa'iideynaya wuxuuna rajaxayaa oo xoojinaya madhabkii aan nidhi wa xoog badan yahay oo xadiiskii hore iyo aahaartiisii aan ku xoojinay marka taasuu xoojinaya man waase daciif xadii وعn زayd بn kacb bn cujrة can abiihi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi taزawaja wuu guursaday rasuulullahi baa guursaday sal ly aslam alcaaliyaa gabadha caaliye la yidhaahdo oo min bani kifaarin reer bani kifaar ah reerka kifaar ee ka dhalatay falamaa dakhalat markay gashay calayhi korkiisa markay usoo gashay oo loo aqalgeeyey oo wawadacad ay dhigtay hiyaabaha maryaheeda ay dhigtay oo qolkii markaasi de ay ku jiraan loogu talagalay ayaa ra'aa wuxuu arkay nebigu nabi sal lay slam bikashihaa kelideeda meeshan laabka ahee kelida jirku iska laabo ayaa kashxiga la yidhaha ayb ra'aa bikashxihaa wuxuu ku arkay bayaadan cadaan buu ku arkay cadaan oo baras oo kale ah oo jidhka intiisa kale aanu ekayn buu ku arkay faqaala nabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sal alay slam albisii xidho iyaabaki dharkaaga xidho dhardeedu labisa buui wa alxiqii haleel biahliki reerkaagiina haleel buui kax reerkiiniag wa amara wuu amray laha iyada bisadaaqi meherna wuu u amray meherkeediina hala siiya buui rawaxa wariyey alxaakimu xaakim baa wariyey wa fii isnaadihi sanadkiisa waxaa ku sugan buu yihi jamiil ibnu zayd nin la yidhaahdo wa huwa isaguna majhuulun waa ninaan la aqoonin ninaan la garanaynin way jamiil ibnu zaydkaas wakhtulifa waxaa laysku khilaafay calayhi jamiil korkiisa fii shaykhihi sheekhiisa dhexdiisaa laysku khilaafay ikhtilaafan iskhilaafid kaiiran oo aada u badan yani sheekhiisa ninka uu yahayna aad baa laysugu khilaafay oo ardadiisa baa isku khilaaftay magaca sheekiisa iyo ninkuu yahay asaguna nin la yaqaanaba mahu waa majhuul labadaa cilnadood buu xadiidku leeyahy talkhiiska wuxuu ku leeyahay xaafidkow sidanoo kaleeto wuxuu leeyahay jamiil ibnu zayd baa ku jira sanadka xadiidka waqad idaraba fiihi wahuwa huwa daciif waana daciif xadiidka sanadkiisa iyo sheekhiisana wuu isbaraanbarayoo kolba waxbuu sheegay idiraabkuna sidiisaba waa daliilun calaa cadami dabdi waay marba hadduu ruuxu kolba dhinac u boodo shayga inuusan qabanin bay kutusi sooma muusan dabdinin alimaam albuhaari caleyh raxmatullahi wuxuu yihi xadiidkani laa yasex xadiid asaxaya maaha buui sheekh albaanina fi lirwa wuxuu ku leeyahay xadiidku waa aad buu daciif u yahay sababtuna waxa weeye jamiil ibnu zaydkaasi oo daciifa isagoo la gooni noqday iyo idiraabka saddexdaa ciladood buu daciif ku yahay xadiidkani marka xadiid sugan maaha nebigu inuu ta guursaday markay maryaha u dhigtay maryaha dhigatay cadiin intuu ku arkay baras uu yidhi gurigiinni aad ma jirto markaas xadiiskeedu xadiis daciif wey man maxaa loo keenay waxaa loo keenay xadiiska ay u deliishadaan fuqahadu waxay u deliishadaan haweentaad guursatay ceeb aadan kula noolaan karin ama aad ku dhibsanaysa haddaad ku aragto nikaaxii waa fasaqi kartaa ee waad iska diri kartaa waa masalada loo yaqaano alcuyuubu fi nikaax ah, ceebaha raggana qaar bay leeyihin oo haddii loogu tago iyagoo qaba dumarku ay fasaqan karaan dumarkuna qaar bay leeyihin oo hadduu ninkii haweenkii markuu guursado ceebihii ugu tago uu iska furi karo iska diri karay cuyuubta iyada ah qaar ka mid u xadiisku sheegay oo maxay ah baraska cadaantani bimacnaa baras waay saas manaa marka wuxuu kutusayaa haweentu hadday baras qabto ama ninku baras qabo inuu labadooda midba khiyaar leeyahy ninkuna furi karo iyaduna ay fasaqan karto saas man ayib aaaar kaleeta ayuu inoo soo wadaayo isla maslada ku saabsan wacan saciid ibni musayabin cumar bna alkhadaab radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ayumaa rajulin nin kasta nin alla ninkii tasawaja guursada imra'atan haweenay guursada oo fadakhala bihaa u galmooda oo la aqalgala oo fa wajadahaa hela barsaaa iyadoo baras qabta aw majnuunatan iyadoo waalan oo ama haweeney waalanba ama miyir qabtaba aw amase majduumatan iyadoo judaam qabta judaamkuna waa cudur jirka gogooye waay falahaa waxaa u sugnaaday haweenaydaasi iyadoo ciladahaa qabta intuu ku guursaday haddana ugu galmooday lahaa waxaa u sugnaaday assadaaqu meherkiibaa u sugnaaday oo maxaa meherku ku yeeshay maxay ku yeelatay bimasiisihi taabashadiisa sababteed iyaaha iyada uu taabtay masiiskan maxaa laga wadaa marka galmadii baa laga wadaa galmada uu u galmooday daraaddeed soo xadii ah, qur-aankaaba isticmaalay sooma ah, walam yamsasnii bashar maryam ah, bashar ima taabanin bimacnaa ima galmoonin waayo qur-aanku waa isticmaalaa marka bimasiisihi taabashadiisa sababteed bay meherka ku yeelatay iyaaha iyada uu taabtay oo macnaha uu u galmooday wa wahuwa isagii wahuwa meherkii buu ka wadaa wahuwa sadaaqii iyo meherkii lahu ninkii bixiyey buu u sugnaaday oo isagaa iska leh yuu ku leeyahay calaa man cid korkii buu ku leeyahay garahu isaga kadiyey minhaa iyada xaggeedana ka kadiyey ninkii ku khalday haweentan ee ku kadiyey ee ceebteeda aan u sheegin ee saa ugu guuriyey buu isaguna ku yeelanaya oo meher ka qaadanaya aabbaheed ha noqdo walaalkeed ha noqdo ninkii kuu qariyey baad adiguna meherka ka qaaday ayadiina meherkii waasee waxaad iyada siisayna isagii baad ugu noqo akhraja waxaa wariyey saciid ibnu baa wariyey fi sunan wa malik fi lmuwaطa wabnu abi shaybata fi sunan kadalika bayhaqi baa soo saaray wa asarkan rijaashkiisu hiqaatun waa hiqaat buu yidhi xaafid ayib rijaaluhu iqaat sax wey rijaashiisu waa iqaat laakiin cilad lagu muransan yahay baa ku jirto saciid ibnu musayab cumar wax ma ka maqlay oo ma ka qaatay baa muran badani ka jira inuu arkay waa laisku waafaqsan yahay maxaa yeele wuxuu dhashay khilaafadii cumar oo laba sano tagtay laba sano markay khilaafadii cumar tagtay buu yuu dhashay marka uu cumar dhimanayo taqriiban sideed sanuu jiraa intaana cumarunbuu la noolaa meeluhu joogunbuunbuu joogay marka wax ma ka maqlay mise kama maqlin bay ku muransan yihin aimo badan baa yaa qaba inuusan ka maqlin oo maalan maalik abu xaatim araazi ibnu maciin calaa'i iyo keyrkood waxay qabaan muusan waxba ka maqlin ayb laakiin inuu wax ka maqlay waxaa sugaya alimaamu axmed xaafid ibnu xajar baana rajaxaya axaadiis baana jirta uu cumar waxaanu u jeeda saciid uu si cad u leeyahay samictu cumara uu leeyahay baa jira sidaas daraaddeed inta ilaa hadda baxsigaygu dhan yahay waxaa xoog badan saciid inuu cumar wax ka maqlay waana ka maqli karaayo sideed jir zabankaa joogaaye wax waa xambaari karaa waa maqli karaa xadiiskana waa warin karaa lanna sinu taxamul muxadisiintu waxay leeyihiin xadiiskii muxuu ahaayey muxamed muxuu ahaa ninkii eh, shan jir isagoo aan nebiga xadiidka ka fahmay ah, isagoo shan jir ah shan sano isagoo jira buu nebigu sal lay slam wuxuu sameeyey buu intuu fahmay buu weliba wariyey marka nin siddeed jir iyo toddoba jir ah wax waa maqli karaa waana xifdin karaa wakhtigaa weliba joogo sidaas daraaddeed waana ka maqli karaa waana xifdin karaa maqalkiisuna riwaayaad bay ku sugan tahay inuu maqlay wabittaali waxaan leenahay aarkan waa aar saxiix ah oo haabit can cumar ah sidaas waxay khilaafsan tahay sheekh albani fi lirwa sida uu ku leeyahay oo ah aarku inuu munqaic yahay oo saciid bn musayab uusan ka maqlin cumar inuusan ka maqlin wuxuuna maray ra'yigii culimmadii hore sheegnay ay mareen sida ila xoog badan wallahu aclam waxa weeye saciid inuu ay sugan tahay maqalkiisa uu ka maqlay cumar aarku marka waa sugan yahay waa haabit saasaa xoog badan ayb aarku muxuu inoo faaideeyey casarku wuxuu inoo faa in ceebaha ay ka mid yihiin baraska uu ka mid yahay waalida uu ka mid yahay judaamka cudurada khatarta ah muxuu ahaay ama kuwa faafa ha noqdeen ama kuwa aan faafin ha noqdeen ayuu xadiiskana ku daray wa wuxuu wariyey saciidun saciid wuxuu wariyey aydan lagu noqoy saciid ibnu mansuur wey fi sunan bayhaqina wuu soo saaray can caliyin cali wuxuu ka wariyey naxwahu xadiidkaas afarkaa mid la mid zaada wuxuu ziyaadiyey intaa horaba wuu sheegay oo baraska iyo waalida iyo judaamka wuu sheegay zaada wuxuu ku ziyaadiyey aarkan cali wuxuu ku ziyaadiyey wa bihaa walxaal bihaa haweenta uu ku sugan yahay qarnun laf ama gees fa zawjuhaa ninkeedu bilkhiyaari khiyaar buu leeyahay markaas wa biha qarnun ninkii haweenay guursada walxaal bihaa iyada uu ku sugan yahay qarnun qarnigu waa gees waxaana laga wadaa marmar baa waxaa dhacda xubinka taranka ee dumarka ayaa waxaa soo ka soo baxda laf laftaasaa marka meeshii oo dhan xidhaysa meeshiibay isku awdaysaa oo xidhaysaa taasaa marka qarniga la yidhahda saas maana yacani waa laf soo baxaysa oo jidhka ka mid a ah, oo sidii geeskii oo kale intay meesha kusoo baxda meesha dhan baa awdaysa ama cidhiiri gelinaysa taasaa qarniga la yidhahda waa cuyuubta macnaha wa bihaa qarnun iyadoo yani ciladaasi ku sugan tahay ninkii guursado fa zawjaha ninkeedu bilkhiyaari khiyaar buu ku sugan yahay fain masahaa hadduu taabto oo uu sidaa ugu galmoodo falahaa waxaa u sugnaaday almahru meherkii baa u sugnaaday bima staxalla wuxuu xalaalaystay sababtii min farjiha farjigeeda uu ka xalaalaystay maadaama uu u galmooday way leedahay meherkeeda afarkan cali bn abi aalib wuxuu ahaa isaguna wuxuu yidhi ayumaa rajulin nakaxa imra'atan wa biha baras nin kasta oo haweeney guursada haweeneydaasoo baras qabta ama junuun iyo waali qabta ama judaam qabta aw qarnun ama yani waxa wey laftaasi ay xubinkeedii kasoo soo baxday xubinkii ay macnaha awday ninkeedu khiyaar buu leeyahay intuusan taabanin hadduu doono wuu haysan hadduu doonona wuu iska furi hadduuse taabto meherkiiba yeelan xubinkeeda uu u dhowaaday oo uu galmoodo xalaalaystay sababteed bay meherkii ku yeelanayso aarkaasi isaguna waa aar axiix maxaa yeelay shacbi baa wuxuu ka warinaya can cali bn abi aalib cinda jumhuuri lmuxadisiinna shacbi wuu ka maqlay axaadiisii aahaar badan cali bn abi aalib oo ardaygiisu ah saas daraadeed aarkaasina cali bn abi aalib waa ka sugay wa min ariiqi saciid ibni musayab ayuu haddana wuxuu ku warinayaa ninka la yidhahdo saciid mansuur min ariiqi saciid musayab aydan ku noqonaya qaala wuxuu yidhi qadaa wuxuu xukumay cumaru cumar radi allahu canhu filcinniini ninka cinniinka ah wuxuu xukumay an yu'ajala in loo sugoo loo kaadiyo la dibdhigo sanatan hal sana ah, rijaalu raggiisu xadiiskan raggiisu iqaatun waa rag lagu kalsoon yahay cinniinka waxaa la yidhahdaa alcaajizu can ilwaط'i ninka aan haweenta u galmoon karin licadami intishaari dakarihi xubinkii baan istaagayninba xubinkiisii taranka baa tabar dhigay marka kaasaa waxaa la ydhahdaa cinniin ninka aan xubinkuba u istaagaynin baa cinniin ah ninka noocaas cilladaasi hadday marka ku timaado isagoo reerkii qaba hal sana loo sigi buu yihi cumar halkaas hadduu waxba ka soo rayn waayo haweenta waa la fasaq haddii isagoo cinniinnimo uu ku guursadana oo ay sidaa isagoo cilladaa qaba ay ugu timaadana mar alla markay saa ugu timaaddo ogaato inuu cinniin yahay way fasaqan kartaa lanna hawshii dhannayd ee meesha loo yidmeeshaba ku haynin sooma hawshii meesha loo yidid buusa hayninba marka maxaa laga agjoogi waaya ayadoo hadday rabto way iska agjoogi kartaa khiyaarkeeda waay laakiin hadday fasaqanayso muxuu ahay way heli kartaa aarkaasina kii hore ee cumar buu la mid yahayo saciid ibnu sayab haddaan idhaahno ciisa min cumar way sugan tahay aarku waa saxiix taasay marka iyaduna ku xidhantah xadiidkii hore iyo aasaartan cumar iyo cali iyo waxay tilmaamayaan cuyuubta nikaaxa waxa fuqahadu u yaqaanaan taasay tilmaamayaan oo khiyaarka keenta cuyuubta khiyaarka keenta oo muxuu ahaay way fara badan tahay aad bay u fara badan tahay fuqahadu wax badan bay tiriyaan aadaar badanna waxaa ku yimid kuwo badan kuwo badanoo dumarka ku saabsan kuwo ragga ku saabsan muxuu ahaay maalan xubankiibaa go-an ninka muxuu ahay cillado badan noocaasoo kaleeta masalan ma dhalo waaba ma dhalays wuuna isu qariyey oo muusan u sheegin ibnuqayim baa aada baxdi fiican ka sameeyey oo weliba wuxuu keenay aharu cumar ka warin cumar laga warinayo ou leeyahay haweeneyba waxaa guursaday nin aan dhalin marka cumar baa arrinta loo keenay wuxuu ku yidhi ma u sheegtay maya u sheeg buu r markaad guursanaysa inaadan inaadan dhalin hadday sidaa kugu doorato khayr laakiin adoon dhalin haddaad u qariso ood isaga dhigto si nin dhalay nin dhalo oo kale isaga dhigto hadhow markay ku ogaatay inaadan dhalin khiyaar bay leedaho way fasixin karta cuyuubtay ka mid marka cuyuub badan raggana waa jiraan dumarkana waa jiraan cuyuubta iyada ah wax nas-a oo marfuuca oo nebiga ka sugan oo inuu ruuxu khiyaar yeelan karayo ku kutusayaay lama hayo waxaa ku soo arooray waa aahaar saxaabada ka sugan laakiin nebiga hal xadiisa lagama hayo aahaartaasayna fuqahadu ku isku khilaafeen oo midba meel maray qaar waxay qabaan waa jumhuurta eh cuyuubtu waa muctabaro ceeb aan ruuxan lagula joogi karin oo lagula noolaan karin oo ruuxii dhibsanayo haddii loogu yimaado ama ay ku soo baxdo ruuxa kale khiyaar buu leeyahay nin hadduu yahayna naagta waa furi karaa hadday haweenay diib tahayna way fasaqan kartaa sidaasi waxaa qaba culimmada badankood waana ra'yigaa cumar ibni cumar cali bni abi aalib awsaaci shaafici axmed abu thawr laakiin waxay isku khilaafayaan tafaasiisha cuyuubta lagu fasaqan karo qaarba qayb bay sheegayaan qaar qayb bay ka tegayaan qaar qayb bay meesha ka saarayaan taasay ku kala tegayaan laakiin mabdaa asal ahaan way isla ogolyihin culimadaas qaarna waxay qabaan wax ceeb ah oo loo fasaqan karo maba jirtaba waana daahiriyada daawuudun zaahiri ibni xasmi iyo saasay ku tageen ra'yiga aada mooddaa inuu xoog badan masalada uu ku xoog badan yaho waxa weeye waa ra'yiga ibnulqayim iyo keyrkii ay ku tageen ibnulqayim ibnu kaji iyo bacdu shaaficiya ku tegey oo waxay leeyihiin ayagoon cuyuubta la kala qaadin ceeb kasta oo hadday addoon ku ooli lahayd qiimaheedii suuqa laga siin lahaa uu isdhimi lahaa hadday ku taalla haweeneyda xorta ah ama ninka xorta ay ku taallaayey ceebtaa iyada ah waa loo fasaqan karaa qiyaastuna waxa weeye waa inay tahay ceeb ruuxii uusan uu dhibsanayo noloshii inuu ruuxan kula joogaayo ayna u fududayn ceeb kasta oo noocaasa noocay dooniba ha noqotee fasaqa way keeni kartaa buu taqriiriyey ibnulqayim caleyh raxmatullah biduuni istitnaa maxaa yeelay cuyuubtan aad qaarna magacowdeen qaar la mida ama ka daranna aad ka tagteen wuxuu leeyahay waa shay qiyaaska khilaafsan wa itiraad maaha kaana mafruud ama inaad sida qolada tidhi oo kaleed wax ceeb oo loo fasakhan kara ma jirto dhahdaan waa war la garan karo inaad tidhaahdaan cuyuubtii o dhan isku mid ka dhigtaan oo wixii cuyuube isku mid ah xukumka wada siisaanna wax la garan karo lakiin inaad kala reereebtaan oo qaarna reebtaan qaarna soo celisaan taa iyadaa wuxuu leeyahay qiyaaska ma aha qiyaaska waa diidaysaa buu leeyahay ayib adiga masaladaasi waa iska masaa'il ijtihaadiya waay masaa'il ijtihaadiya waay laakiin mar walba waxay ku xidhan tahay ruuxu hadday adkaato inuu ruuxa kale la noolaado xataa isagoon cillo ku sheegin oo ceeb ku sheegan hadduu karaahaysto la noolaanshihiisa shareecadu qasbi mayso ilaa wa ilaaba hoos joog oo muxuu ahaay ku niyad jab oo ku rafaad la dhihi maayo laba mid hadduu ninku haweenta uusan rabin oo dhibsadana dee iska fur ilaa adigaa xadhigii gacanta ku hay soo maa dhib kuguma hayso hadday haweenaydii ninka dhibsatoy la joogi kari weydana hadda markaasi waxaa u furan khuluc baa u furan sooma khuluc baan u furan haweentii nebigu u timi sal lay sl kuta rasuul ilaahayo ninkayga diinna wax kaga sheegan maayo dabeecaddii akhlaaqna waxba kaga sheegan maayo laakiin waxaan ka yaabayaa inaan yani waxaway ku naarmuto inaan ku gaaloobaan ka yaabay ninkan saa u karahaysteen u nacay ah, halay dhaafiyo ninkan markaasa nebigu wuxuu ku yuri sal lay aslam beertii uu meherka kuu siiyey mau celinaysa haabit meherkiiba celinaysaabaa lagu yidhi haabay ti rasul ilahi weliba siyaadaan ku daribay tir weliba siyaadaan u raacayna naa siyaadada uu kaadiye ma celinaysaa baa lii meerki haabay ti rasuul ilahi ah, isagii buu yeedho wuxuu yidhi fur wixii meherkaagana ka cesho ama ziyaadatu falaa baa riwaaya laakiin wixii siyaadaa maya waa masalada qolka la yidhahdo marka marka iyadoon wax ceebana ku sheegin dhibna aan ka sheeganin haddayban la noolaan weydin nebiguna khuluc xukumay haddii ceebo ay kula noolaan ladahay meesha joogtaay waa ka xag jirtaa ila ruuxa noloshiisii la dhibi maayo dadka laysdhigo maa sooma marka asal ahaan masaladu asal way leedahay yani salafkiina way ka sugan tahay aataarta faraha badan baa ku sugan amaa cuyuubta iyo kala qaadqaadideeda ceebaha matanaa fasakle tani male miya tafaasiil fiqiya ijtihaadaad wey markaa kadib macnaha waxaa ka mid a ah arrimaha mudan muxuu ahaaye oo hadda fasaqa yeelan karaya cudurrada gudba cudurrada gudba ee dadku isu gudbiyaan ruuxu hadduu qabo haweeneyna uu guursanayo waa inuu u sheego inuu cudurkaa qabo wa ilaa tadliis iyo khayaana ku jirta haddaadan u sheegin haddii intaad saa ku guursato cudurkuna ay khaalib tahay inuu gudbo oy u badan tahay sidaa uu ugu gudbo oo ay ku dhimato culimada qaar baa qabo magteeda waa lagugu leeyay maala hadda cudurkan dilaagehe la yidhahdo aidiska ilaahay tabaaraka wa tacala ha inaga ilaaliya maalid masala laga soo weydiiyey south africa nin soomaalidaa iska iska luntay oo duurka gashay ka mid a ayaa cudurku ku dhacay inta badanna dadkaasu ku dhacay ruux dhowr soon oo ilaa shan inta badan kuma dhaco cudurkii baa ku dhacay ninkii cudurkii markuu ku dhacay waxoogaa dibbuu usoo yara noqday masaajiduu soo yara galay isagoo iska yar roonaaday laakiin cudurkii hayo ayuu gabadh yar wuxuu ka doonay xamar gabadhii baa la siiyey waa loo meheriyey waa loo soo diray lagama warhayo isaga dadkiisu way og yihiin inuu cudurka qabo laakiin waa loo qariyey gabadhii tagtay wuu la aqalgalay markuu la aqalgalo waxoogaa dhowr bilood ay wada deganaayeen ayaa gabadhii cudurkii ku dhacay culimadii south africa joogtay masaladii laysku qabsay su-aal baa marka timido gabadhan cudurka ku dhacay ninkan inuu qabana la ogaa asaguna is ogaa loo qariyey gabadhan sida noqotay yaa lagu leeyahay xaqeedii waay su-aal adag bay noqotay baxsigeedii markaan fiiriyeyna waxaa fiican min baabi lwiqaaya is-ilaalin ahaan markii laysguursado in kashfi ibiya la sameeyo oo lasbaado waa min baab yani waxa wey alwiqaayatu khayru min alcilaaj khaasatan awsaata oo cudurka cudurrada noocan oo kale ay ku badan yihiin macna marka waa masale meesha ku jirta wey ruuxa masalada khiyaarku kama madnaanayso waana maqsad sharci ah haddii ay jirto cillad uusan ruuxu ruuxa kale kula noolaan karaynin khiyaaru lfaskhi in la siiyo gabadha ninkana khiyaaru talaaq in la siiyo hada bilahi tawfiq wsal allahuma wslam cala nabiyina muxamed wcala ali w saxbi